la gobo wey kaafka halaka annaasu dadku waa halaagsameen diinta bay ka tageen waa baaba'een muslimiinta waa u dhammaatay nin la dad aragta la taagan fahuwa ahlakuhum asagaa ugu daran wey hortood asagaa sii halaagsamay ayib wa haddii la aqaayo birafci wey yani eh, huwa ashaduhum halaakan haddii la nasbiyo la yihahdo halaka annaasu halaka annaasu fahuwa ahlakahum liado fahuwa ahlakahum kaafka la kor asagaa halaagay wey maysan halaagsamine asagaa afkiisa ku halaagin asagaa yidhi wey waa iska tidhi ada kaasoo baxda ada ku taalla idan labadaa macnoba waa laba macnoo oo macquul oo meesha ku jira laakiin labaduba waxaa weeye markuu ruuxu u leeyahay quursi dadka uu quursanayo ama uu xaqirayo asaguna isla weeye xooguu asagaas mahadiyuusa cajariyey salaadiisa badan iyo qur'aan akhriskiisii iyo xooguu hawlihiisii baa la weynaaday asagoo marka kor isu qaadahaya oo xooguu ismahadiyuus cajariyey hadduu muslimiinta kale ku yidhahda waa halaagsameen calaa wajhi taxqiir ama yasid ama daraabid ama quursi oo kale ah markaas way marka laga hadlayo xadiidku waciidka meeshuu ku jiro macnahana waxaa tilmaamay imaam maalik raxmat ullahi baa caddaynaya xadiidka asagaa warinaya fi muwaaihi buu ku warinaya raqamka ah buu xadiisu ku jiraa idan markaad u leedahay way quursi adoo naftaada fadilahayo oo iscajabiyey markaad tiraada wey laakiin hadday tahay laxawsi iyo xanuunsi aad ka xanuunsanayso muslimiinta dhibka haysta iyo diinteedu si uga fogaadeen dariiqii rasuulkana u khilaafeen adiguna aad kamid tahay kooxda la turkeeda marka ayada waa la ogolyahay waana arrin wanaagsan markaad xumaanta adigu qiranayso oodan aadnan faantamaynin xaggana aadan iscajabinin muslimiintana aad ka xanuunsan xumaantay samaynayaan samaynayaana diintay ka fogaadeen ka durkeen ay ku dhibayso markaas ta'asi iyo ta'asufka noocaasoo kale ah dhib male ayadu wela waa shay ammaanan sida maalig uu caddaynayo iyo ibn cabdilbar fi tamhiid iyo ibn asiir fi nihaaya iyo keyrkood marka labada macna meesha ku jira baab laa yaqul lilmunaafiqi sayid laa yaqul yuusan ku dhihin ruuxa muslimkaa lilmunaafiqi ruuxii munaafiqa ahaa sayid ugaasow ama boos ha ku dhihin wey ah, master hebel iyo saa iyo eh, jaal hebel iyo xildhibaan howlaha noocaas yani erayada wax lagu weynaya lagu taqdiiriyo o dhan baa la caliy bn cabdilaahi almadini abilxasan qaala xadaana mucaadi bn hishaam ibn abi cabdilahi dastawai qaala xadaanii abi oo hishaam ah hishaam ibn abi cabdilahi dastawai عن قتاد بن دعامة السدوسي عن عبد الله بن بريدة التابعي الجليل عن أبيه بريدة بن حسيب الأسلمي صحابي جليل قال صحابي وحولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يك سيد سيدكم فقد أسخطتم ربكم عز وجل muslimiintu waxaa lagu yidhi laa taquulu lilmunaafiqiin ninkii munaafiq ahaa ku dhihina yaan lagu odhanin sayidun yaa sayid waaskiyow xildhibaanka nagiyow beeldaashiyahiyow yani waxyaabaha noocaas o dhan lama ogolo kelimaadka tawqiirka iyo taqdiirka iyo xurmaynta iyo maamuuska wata hadalaha noocaasa looma ogolo maxaan loo ogolayn faina weliy shaniyi in yaku hadduu yahay asagu munaafiqu in yakun ilmunaafiqu wey munaafiqu hadduu yahay sayidakum sayidkiina hadduu noqdo iyo ku isimkeedi waxa weyaan munaafiqa noqonaya kuna khabarkeedu waa la kor dhabahay idan sayid maxaa lagu yaqaanay sayid waa in la adeeco taladiisa la qaato amarkiisa la qaato la xurmeeyo loo hogaansamo idan mar haddaad munaafiq sayid ka dhigateen una hogaansanteen idinkuna munaafiqiin baa tiin wey qaadiye iyo qaryo wey qaadiye iyo qaryasa tiin wey waa ninka wax soo xadaya iyo kii u qarinhaya isku mid isku baab wey faqad afkhadtum waxaad ka cadhaysiiseen rabbakum rabbigiin caza wajal xayu aactum munaafiqan wajacaltum aad ka dhigteen sayidan lakum ilan sayidku waa ninka muaaca aladii yuaac o yutabac ninkaa markaa waxaa weyaan haddee adaad munaafiq raacdeen ood calool ood ku calool ood ku ducaysateen iyo hogaaminaya munaafiq waxa adduunka maanta ka jira waa boqol siddeetan ama boqol boqol baan dhahadaan doonna ilan waaxidku waxba wataru maaye dhibkaa waa in la iska ilaaliyo hawsha hawl khatara wey nabigu dardaarma muslimiinta uga tegey muslimiinay waxaa tidhahdaan quuluu lilmuxsini muxsin walilmusiii musii ninka xumaanfalowga ama khaldan waad khaldan tahay tuug baa tahay khaa'in baa tahay waad hala yidhahdo ninka wanaagga la yimid ee saxanna waad saxan tahay mar hadday baashu isdaba marto oo noqoto xaaladdu waa xaalad interes yani adduun maslaxi ama manfaci haddaad noqoto oo maalinkaa ninkaad in ka torsanaysa baad ammaanta ayb marka adduunku waa waa in miisaanka aan laga tilmoobi ninka muxsinkaa ah ee khayrka wada ee saxan waa in la taageero ka khaldan waa in la qabto idan tii taaganta idan waxaa weeye munaafiqa iyo faajirka iyo faasiqa iyo ninkaan mudnayn in la xurmeeyo waa inaan muslimiinta aysan arrinta ay ka waanso gabsadaan xataa tabar kale iska aamus haddii aad tabar kala weydo waamaha nacnaclaynine sayidna cidna kaama ragto shib iska dhe xalisii dhaban wax kale bad weydo munaafiqii aad tabar u weydo shib iska dhe ayib baab maa yaquulu rajul idaa zukiya maa yaquulu rajul ninka wuxuu odhan laha buu baab yahay ila aadaabti baa lagu jiraa adabkii baa lagu jiraa alislaami haddii lagu ammaano maxaad odhan idaa zukiya haddii la ammaano nin baa intuu istaaga ku ammaanay hebelkii hebel baa layihahdaa oo kan weeye oo waa caalim fulaan oo waa ninka dhannaaye reeba lagaga horan hayo miyaa taqaan waxbuusaa u sii daay inaad tiraada anigana ku dar intaas intaas waa ilowday sidaa wadaada carbeed hadda joogaa laga sheegay fadxiyo asagoo muxaadaro jeedinayaa tarjama shaksiya yar adigu in yar baa loo sameeyey hordhac waa dhaqan ka yimid galbeedka gaalada ka yimid wey ninka kelima jeedinaya waa in la waa doctor fulaan oo jaamacadda ka baxay intaasoo khibrada haysta noocaa ah intaasoo caruura ah leh intaasoo dumara qaba markas kaa jooga waxaas waa in laga hormariyo xoogow shan daqiiqo oo adiga taarikhda la akhriyo oo ummadda si lagu aamino oo lagu cabsiiyo wadaadka marka xoogey loo tarjamaystay yaa ninkii sheekha ammaanhaya wuxuu iloobay xoogo ammaana markaasuu sheekh intuu aftiisa wuxuu i wal ilowday ku dar islaantaydana doctoorada wayla tarkeedo haka tagin brofesa la tarkeedo ku dar ammaantaad sheegayso marka dhaqanka way wadaadaha carbeed aad bay u yaqaanaan laakiin soomaalidu ilaahi subxaana wa tacaala intaan kole ognahay shuqulkuma laha ma jecel ninka somalia ammaanto ninka soomaaliga hortiisa inaad ku ammaanto ma jeclo allahuma inaad ka qaataan kenyada ka qaataan mooye kenyatiga markaad ammaanto kudhi axsantasaana statua saakooda quruxsan tahay aad bay usoo labisatay khayr allah kusiiyo guley dhaqanka inaad xagga ka keedaan mooye asal ahaan maynan lahaan jirin waynaad fiicnayd arrinta dhaqankaa hore ee somaaliya dhaqan fiican bu ah aad u qiimo badan oo diinta waafaqsan ayib <clears throat> marka waa in la ilaaliyo wey haddii lagu ammaano ammaanta harriminoo halawallacine war u dheh saadar nabigu waa diido wuxuu ihi uxuu aturaaba fii wujuuhi almadaaxi waad soo martay in badan xadaثna mkhlد بن mالك بن jاbir الجmاl abu jacفر الrازي ثقة الإmام qال xadaثna xajاaج بن محamed almisisi الأcwر ثقة ثبت إlا أنه اkhتلط في آkhiri cمri lama qadima بغdاd qال أخبرna iبن المبارك ثقة فقيه ثبت cاalم jawاad مujاhid intaas muu isu raaciyey xaafid بن xajar في تقrيib ninkan keligii baa jira wuxuu uri waa ثقة فقيih cاalم ثبت jawاad مujاhid marka waa nin la yaqaano wey xataa saxaabada rag isu raaciya intaasoo kale maana hayn laakiin saxaabada nima loo geli kara ma wala taabicin ba loo geli karin laakiin wixii asaga ka horreeyey wixii asaga ka dambeeyey waa nin shiindhayey wey ninka cabdillahi mubaarak waa samreeyey ayib dahaban wuxuu yihi jumicat fiihi khisaal alkhayr kulluha jumicat fiihi khisaal alkhayr kulliha buuri wixii khayr ah oo dhan baa lagu kulmiyey buuri nin halganoo mujaahid u ahaa nin maalqabeynoo doosi u ahaa wuxuu ahaa nin caalim ah wuxuu ahaa faqiih wuxuu ahaa nin lagu kalsoonaya diintiisa danimadiisa bal wuxuu ahaa nin ganacsado ah markii hanti badan uu sameeyey baa bacdu eh, ardaydiisa qaarkood waxay dhaheen maad sheekhow eh, ganacsiga maad iska daysid niwoona caalimaad tahay faqiihabaad tahay imaamka muslimiintaad tahay maad iska daysid intaan nabiil kale ku filan markaasuu lowla sufyaanaan lowla sufyaanaan wاlxamaadaan wbnu samaad wbnu culaya ma fajarta abadan bur ragga culammadoon beelaha haddaysan jiri lahayn bur ma garacseen sufyaan athawri iyo ibnu cuyayna iyo xamaad xamaadaan iyo eh, ibnu samaad iyo ismaaciil yurah ibnu culaya lixdaa wadaad mise waa toddoba raggan sheeg laba xamaad laba sufyaan afar ibnu samaad shan iyo ibnu culaya lix wey lix caalim oo muslimiinta hogaaminaya dilkooda bixin jiray marka caruurtooda haweenkooda waxay iga daran buu nimankaas culamada diinta umadda baraya diilkooda hadduusan nafaqadooda mana shaqaysteen buuna mana ganacsadeen oo maxaa kaa galay iyagu waxaan ka baqi bu haddaan intaan ganacsiga joojiyo ay xooluhu yaraadaan inaan wadaadaha biil u waayo oo markaan biil u waayona ay u baahdaan boqorada ree cabaas iyo boqorada ree faadimiinta u baahdaan wax la garan qurunkaas ay u baahdaan maka baqayaad markay intay dowlad iyo boqor hoostegi lahaayeen anaa u shaqayn anaa garanaya waxay yihiin iyo waxay muslimiintu qabanayaan marka nin saas waa nin la yaqaano oo caan cabdillahi mubaarak rag dhan baa markay waxay ku xajiyaan waayaan xilligu baxay cabdillahi sanadkan ma xajinaya isku soo aadin jireen boqol ilaa laba boqol shan boqol oo wuxuu kaxin jiray wadaad oo asagoo bixin jiray qaafilatu cabdillahi mubaarak baa la odhan jiray rixla dhan oo socota wey ninka xajka gelin asagaa soo celin jiray ilaa gurigiisa biilkiisa xataa hadaayad ku bixin lahaa wuu siin jiray ilahna u barakeeyey xoolihiis markuu muslimiinta xagoodii iyo ka badanba weliba mariyey alm abdillah mara w ku filan in badan baanu soo sheegn waba kaga noqon mayno kitabka maalinkan soo bila xun baan ka taabanayna ayb intaa ku filan aniga ibni baa ii qoran ibni laakiin bacd musa waxay qoranayan xadana ibn mubaarak waana cabdullaahi haddii ibn mubaarak la yihahdo laakiin waxaan kaloo soo marray mubaarak ibn fadawa daciif ah labada nuskati saxa hadday noqotaa oo cabdilla noqdaan cabdilla war ma baahno hade waa imaamka taqaanee jabalka hadduu ninkaa noqdana dacfi baa ku jira laakiin labada nusakda aniga khilaaf bay gelinayaan hadduu yahay sadaaladeedee maya صaxiilisma hadi moogta sanadkii waa rag badan kula jiro xajaaj baa ku jiro oo mukhtali oo cadiim ardaa ku jira mukhtalif fiya baa ku jira marka isagu dhib kuma keena sanadka wanaag ma ku keeni laha ee ninka dacfiga ku jiro maar ibn fadaala inkastoo loo banay inuu yahay dhibun ma laha ninkuu doona ha noqdo tarjamadaas iyo keyrkad soo maray hadduu noqdo maar ibn fadaalana dacfi baa ku jira waxaana loo badan inuu yahay xasan alxadiid can bakr ibn cabdillahi almuzani abu cabdillahi albasri iqat jaliil kaana yursil kaiira can saxaba layihahda can cadiy ibn arda alfazari caamilku wuxuu ahaa cumar bn cabdilcaiiz nin aad u qiimo badan buu ahaa laakiin muxadisiintu waa isku khilaafeen ni darajadiisa xaabn xajar wuxuu ku gaabsaday inuu yahay maqbuul sheekh albanina wuxuu leey waa xasan xadiid waaba waa iqa lanna wuxuu sheeku cabiray saxiix isnaad nin marka ama maqbuula ama mastuur ah sanadu ku jiraayo lama yihaahdeen saxiixulisnaad kaana arajulu qaala wuxuu ninka cadi bnu arbacata ah wuxuu leeyahay ninka meesha ku jiraayey waa mubaarag bnu fadaala liannu mubaaragii caadigaha la yaqaanay xajaajna ardayda ma aha ninka loo yaqaana bakarna wax kama wari lakiin bacdu nusq waxay leeyihin waa imaaga laftirkiisii almarwazi alkhuraasaani ayb qaala wuxuu ihi taabicigan kaana arajulu ninku wuxuu ahaa min asxaabi اnabiy ninka saxaabada ka midka wuxua idaa zukiya haddii la ammaano oo hortiisa ammaan laga sheego qaala wuxuu odhan jiray allahuma laa tu'aakhidnii bima yaquuluun ilaahu ha i qabanin waxay leeyihiin ammaantan ay sheegahayaan waa ninka khayrka badnaa waa ninka kan ah waa ninka la yaqaanay ilan ilahi ba subxana wa tacala xaaladdaada dhabtaa ah, rabbi baa haya subxana wa tacaala xogtaada iyo xantaada iyo xumaantaada iyo wanaaggaada rabbi agtaalla dadku laakiin daahirkaa hore kore iska og iyo ayagu ka maqati ka ayb marka wuxuu odhanaya saxaabi marka la ammaano allahuma laa tuaakhidnii bima yaquuluun ilaahu hay qabanin waxay leeyihiin adaa xaqiiqada oge hay ciqaabin warkaas ay afuufayaan waxba ka jiri wakfir lii allaw ii dhaaf maa laa yaclamuun waxaysan garanayn waxaysan ogeyn baa jira inagan baa sheegaya rabbi subxana wa tacala marka allaw ii dhaaf wey wajcal lii mima yadunnuun bubayhaqi fi shacab ku daraami ariiqin aakhar wajcalnii khayra mima yaظunuun ilaah waxay moodhayaanna wax ka khayr badan iga dhig ijcal khayran mid ka khayr badanoo ka wanaagsan alla iga dhig ma yaun inta hadda ay sheegeen ay ogyihiin in ka khayrba rabbi uu sii waxyaabaha in waxba ka jiri lagu ammaanna rabbi aga qaban waxaysan ogeyn ad ogtaan rabbi ii dhaaf ayb laawada badan baad jire idan taa marka waa tawaaduc iyo xaqiiqada aad ahayda sheegatay wey laakiin lagu aamusto oo casiir loo wada hawsha loo daldahay loo daldahay aa tiraahdo madalayda haweeneyda xaaskiina doctooraheyda ku dar aad tira ama wax lamida ah. aad tiraado hadda in noqotay nin ammaanta qaatay daawabaad noqonaysa <clears throat> saxiix alisnaad xadaana aalmihin ruuxa muslimkaa wuxuu yahay ilahay baa subxana wa tacala og wuxuu wanaaga uu sameeyeyna marnaba ka fakan maaya kana dhumi laa nudiicu ajra man axsana camala idan xumaantaada uun wabki calaa khadiiatik wuxuu wanaaga meelba kugu qoraya way ka hor imanayso lannu curfiga dadku waa inuusan shareecada khilaafsanayn caadadu iyo curfigu waa muxakam ama waa muctabar laakiin waa maa lam yukhaalif asharca sharcigu waa diiday qabacata cunuqa saaxibig dadku u wanaagsanaaya ahlu khayrka saxaabada qurada mufadala ku jiray baa leeyahay ammaanta hala joojiyo bal nabigu amar buu ka tegay hayaawatan wuxuu ammaanahay ciid laga horgeeyale shardi baa la xidhayba ilaa ra'aytum baa le markastoo la arkay ilaa aakhiri saaca idan marka wuxuu ka hor imanayaa meelaha qaarkood galbeedka iyo yurubka meelaha qaarkood waxaa laga yaaba wadaadka haddaan bidaaqa shaksiya yar ama xoogow tarjama aan laga bixinin dadka waxba ka dhegaysan maayaan muxaadaradii iyo kelimadii iyo dacwadii aad sheegayba lagaa dhegaysan maayo dhaqanka hadda jaamia muska bilaaba mas-uuliyad bay yaqaaneen wadaadkii maalin khudbo ku qoran waa in laga hormariyo xoogow mafedkiin horan ugu dambeysay saddex sanad inaan tegin baan u malayn sheekh jibriil adaa ku tukadee jimcihii dar hadba la sameynaya miya waka almuhim haddii min baabi dacwa ay dadka dhaqankiisa ay noqoto inay wadaadkiba usoo istaagi waayaan in xogow ammaana laga hormariyo oo tarjamo loo sameeyo waxba ka dhegaysan waayaan taa min baab waxay gelaysaa weye min baab daruurada walxaajaad bay gelaysaa oo waa laga yaabaa in la fasaxo laakiin asal ahaan baabku waa xidhan yahay baabku waa xidhan yahay marka waa in laakiin la saxo dhaqanka oon la sii wadin yani khaladkii ummaddu inta laga saxayo waa in loo dulqaato laakiin inaad tiraa dadku dhaqankaas yaqaan halagu wada socon mayso waa in la saxo siyasiya waa in loo gooyo tadriijiyan waa in loo qaado oo la yidhahdo nima waxaasad barateen laakin waa laga fiican yahay lakin wadaadku waa kaa isaas marka dambe waxay garanayan waxaan waa dhagoodi waa ku badan laga fiican yahay kadib wuu iska daynaya laakiin maal haddaad tiraado ninkan saweelka dheer maqas ii qabtaan galgooya la kacdo waxba socon maayo niman libiyiin iyo qolyo maqaariba ah yabaa waxay bilaabeen masaajid bay fariisanaya ictikaaf hayaan ninkii saweel dheeroo soo gala niman xoog wadan laba nin gabada kula booda hayaan lagu qaado sarwaaka la qaban anqawga manqas lagu simi marka <laughs> macluma ninkaas dilta meelo kugu soo noqon dadka waa in loo tarteediyo inta laakiin la saxayo khaladka waa in la beenisigiisu ayib xadaثna abu cاaصم النبيل قال عن الأوزاعي عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام عن يحيى بن أبي كثير الثقة الإمام الفقيه إلا أنه يدلس ويرسل عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي أن أبا عبد الله أبا waa kunyadii xudayfata bnu lyamaan ama aba cabdillaahi oo saxaabada jiilkaa ah ayaa qaala wuxuu ku yidhi oo la hadlay liabi mascuud abu mascuud buu la hadlay aw amase abu mascuudin baa qaala liabi cabdillaah waa labada mid un ama xudayfa la hadlay abu mascuud ama abu mascuud ba hadalka bilaabo xudayfa la hadlay oo laba saxaabo hadalka isweydaarsaday wey meesha dhib ma abu mascuud baa wuxuu yidhi ama xudayfa wuxuu yidhi maa samicta الnabiya nabi maxamed maxaad ka maqashayo fii zacma lafdiga zacma nabigu muxuu ka yidhi ereyga zacma nabigu ma caayi mise waa ammaanay in la isticmaalo zacma wuxuu sheegay zucima waxaa la sheegay waxaa la yidhi war waxaa la yidhi socon mayse hebel baa yidhi dhe weliba adu maxaa tahay makwal boqos baa tahay suuqa waxaa laga lahaa adu maxaa tahay wuxuu soo guuriye war waxaa rurtay sheeg waxaada hubina ka daarso adu maxaa tahay inuu hadalka sii gudbiin waxaa la yidhi waxaa lahaa qiila waqaalo wey lama ogolo warka isaga ah ayib ruuxa muslimka waa inuu noqdo ruux akhlaaqi ah ee wuxuu hubana sheega wuxuusan hubinna ka gaabsada wuxuu malaynayana yidhahda waan malaynaya way ila tahay weliba malaha nabigu waa ka hadlay wuxuu idaa damantum falaa tuxaqiquu dad wax malaysaan xaqiiqa nooga dhigina wixii waan u malayn dheh waa ila tahay waan filahayaadhe laakiin hadhihin dhab wey iska daanaada oge mar gacanta ha tuurine waxsay ku ogaatay yani wixii malaha nala weydhe waxaad hubto waan hubaadhe waxaad hubin ma hubaadhe waxba dadka kharibine qaala wuxuu yidhi marka saxaabigii waxaan maqan nabiga qaala rasuulku wuxuu yidhi bi'sa matiyatu rajuli zacamu wey bi'sa waxaa xunoo baas leh matiyatu rajuli nin gaadiidkiibaa xun weeye uu gaadiid ka dhigto zacma hadalkii sanadka wax ka dhigatay aad wax ku gaari lahayd ilan qiyada wahasha ama gaadiidka la gaadidtay lagu gaaro weeye meesha u socotay dantaadi markaad hadlaysa marka hadalkaadi waxaad adilla oga dhigan ama dantaada aad ku gaari zacama waxaa la yidhi waxaa la sheegay marka waxaa la sheegay waxaad ka dhigatay hordhac iyo muqadimo iyo wasiilada wax ku gaadho sida hasha ama gaadiidka lagu gaaro dantii la lahaa marka waa diida nabigu marka wuxuu nabigu sal l slam nin wuxuu gaadiidsado ama uu ku dana gaaro waxaa ugu xun zacama bisa maiyة rajul zacmu xadana yaحya بn muسى اbalkhi qala xadana mr cafwan xadana cumar bn yunis alyamami iqaة habt qala xadana yaحya بn cabdاlcaزيiz alurduni maqbul can yaحya bn abi kaثiir can abi qilaabaة اljarmi can abi اlmuhallb waa abu ilaaba adeerkii wy abmuhallb waa abu qilaaba adeerkii aljarmi albasri taabiciin iqa ana cabdالlah bni caamir min sakaari الصaxaaba qaala wuxuu uri saxaabigaas ya abaa mascuud abaa mascuudow cudbat bni camr maa samicta rasuul allah rasuulka maxaad ka maqashay yaquulu asagoo kale fii zacamuu lafdigaa zacama ah lafdigu asal ahaan baas ma leh oo siibawy kitaabkiisa naxwada ah wuxuu yidhaha zacama alkhaliil wuxuu ujeedaa akhbara alkhaliil ow dakara aw qaala qur-aankana waa ku timid aaliba laakimada quraan ku timid waxaa weyaan waxay ku timaadaa calaa siiqat azam zacama ladiina kafaruu an lan yubcatuu asal ahaan dhib ma laha laakiin dhaqan waxaa u badan dadka markii lafdi zacamo ay isticmaalhayaan inay u isticmaalaan wuxuu yidhi wuxuu sheegay waxaan aan la qiimayn ama aan la hubin ama aan sal lahayn idan ruuxa muslimkaa shareecadu waxay ka rabtaa inuu meelahaas u dhan ka fogaado waxyaabaa noocaasa tahriib alcibaaraat baa rabaa alfaadda aad ku hadlaysa hadaa inaad doorato eray wanaagsan oo la daafigareeyey oo kurtumaha laga tiray oo la tirfac tiray oo toosana laga raba zacama intaa qaala fulaan ibnu fulaan waakara wa ahbara wuxuu sheegay hebel waxaa la yidhi qiila waqaala zacama zucima socon mayso <clears throat> qaala wuxuu uhi samictu rasuulkaa mar yaquula bi'sa matiyat rajuli nin gaadiidkiibaa baasle u wuxuu ruuxu isticmaalo lafdigaa zacama riwaayatun shaaga bal munkara <clears throat> radan dambe yani sanad ahaan sanad ahaan waxaa weyaan sanadku xadiidku wuxuu maxfuud ku yahay sanadkaa hore yaa lagu yaqaanaa sanad kalena waa jira laakiin sanadkan waa qaabkan ah oo lagu keenay can abi qilaaba can abi lmuhalib ana cabdاllahi bna caamir waa sanad uu la yimid eh, yaxya bn cabdاlcaziiz alurduni ضaciif ninkaasaa cilada ninkaas wey wa samictuhu rasuulkaan maqlayo yaquwa lacnu lmumini ruuxa muminka la lacnado oo naxariista rabbiga laga fogowaaye ka qatlihi dilkiisa la mid tahay lacnad baa kugu taalle iyo malcuun baa tahay iyo hada ruuxdiisuna ku tiraado waxay la dembi tahay weye adoo dilay oo dhiiggiisi yani ruux muslimo dhiiggiisu xaaraanka ayaa laga hadlaya oon dhiiggiisu bannaanayn ruux muslimo dhiiggiisun kuu bannaanayn oo disho kas u dishay dembigii lagaaga qori lahaa mid lamida lagaga qorayaa haddii aad lacnado isagoon kasbanin ayib idan marka saqiran dambe waa aabita fi صaxiixayn can abi kilaabata can haabit ibn daxaad ama inta hore sanad ahaan bay riwaayadu shaada munkar u ama xadiidku waa sugan yahay xadiidka hore baa kaaga filan ayib idan lacniga ruuxa muminkana waa lacniga uusan mudnayn wey ka guud ahaan awsaafta ayaad lacnadi kartaa alaa lacnat ullahi cala alkaadibiin cala alظaalimiin cala alfaasiqiin cala almujrimiin calى mufsidiin laguma diida ama marka ruux muslima bidaatihi laf ahaantiisa aad lacnadayso waa in uu la yimaado dembi u lacnad ku muto hadduusan asagoo dembi uusan lacnad ku muta asagoo jirin aad lacnadaayey lacnaddu marka kore waxay aadi samaawaadka iyo dholalkay aadi waa laga soo xihan albaabahi dhan waynu soo maray kadibna ruuxday aadi ruuxoo mudnayn bay arkaysa oon dembigaa shuqul ku lahayn aday kugu soo noqo ayaa malcuuna ilahi naxariisa lagaa fogeynaya marka waa inaad ka fiirsato dembiga ruuxu inuu galay aad hubsato wey sharciguna uu lacnad ka ratibay dembi kasta inaad ruux ku lacnamayso dembiga uu galay waa inuu yahay dembi ay shareecadu lacnad ka ratibtay lacnu mucayana waa bannaan yahay bishuruuihi iyo bidaliilihi sida raajixa ah, ah. maxaad tafsacdintaa waanu soo maray baaraka allah fiik baab wadaadaha yidhi wadaaddaha yidhi mucayan lama lacnadi karo waxay yidhaahdeen waxan waxaa loo lacnadi karin waxaa laga yaabaa inuu toobad keeno khaatimo khayrna uu ku dhinto musaas haa waa yahaye gaalkaba lama lacnadi karo gaalkaba lama lacnadi karo maxaa yeele waxaa laga yaabaa inuu islaamo idan fabadala alamr xujada xujo baatila marka wada daatiri ruuxa muslimka mucayinka dembi uu lacnad ku muto hadduu galo lama lacnadi karo liannahu qad yatuubu minhu wayamuutu calaa khaatimatin xasan haddaad tiraahdo idan kaafirkuna ma bannaanaan leenahay liannahu qad yuslim waqad yamuutu calaa khaatimatin xasana haddaad tirahda gaalka ilaahay baa lacnaday oo qur'aanka lacnaday oo sunnada lacnaday waxaa lenahay muslimkana dembi wa sharcigu lacnad ka rakabay buu galay idan isna malcuun idan xaafid markuu arkay hawshu culus tahay wuu sallay masaladu inay bannaan tahay sheekhiisii salaadidin albalqiim oo ka guuriyey sheekh ibnu taymiya raxmatullah caleyh oo diiday masalada ayada kitaabkiisa alixtijaaj biqadarina kaga hadlay sheekh albani taxaqiiqu ku leey intuu ilaa toban xadiis keenay oo tilmaamaysa in mucayanka lala canabi karo yo wuxuu yihi meeshu haddaysan ciidi u ahayn lowlaa dawqu lmajaal la awradtu akar mima awradtu buur waladayna masiid buu sheekhu dabadhay idan sunnadana waa ka buuxdaa nin gacmaha tagtaagaya khudbaynayo faraha tagtaagaya saxaabigaa ku yidhi allahuma alcan haataynmuxuu ahaa usbucayn haatayn yadayn labadan gacmadoo taagaysa inaad farahan ilahay lacnada buur nabi maxamed wuxuu lacana allahuma wasama hada dameer sanka laga suntay oo sanka lagu guday nabiga rasul sl markaasuu dameerka ninkii san ka sunta allah lacnado waa mucayan anigana maha adiguna maha ninka suntay waa la yaqaana waa ninki lahaa mucayan wey ayib waxaynu soo maray bukhaari ku soo maray kitaabka ninkii deriskiisa dhibay ee muslimiintu maa dhalacdahayeen nin deriskiisa dhibay oo nabi maxamed uri mudaaharaad oo alaabtada keenso oo muslimiintii sidan yaa kuu galay hebel baan ka fidhi allahuma alcanhu oo muslimiintu iskugu tageen ilaa oo toobadkeena waynu soo maray marka yani waregeysi socon mayso masaladu adilo badan bay leedahay laakiin waa in ruuxu uu mutawaye oo la helo ay asaxdaa la rabaa iska turbaashi ma aha degdegna looma baha baab laa yaquulu shayin laa yaclamhu allahu yaclamu haddana adabkaa lagu baraya waxaad <clears throat> aad og tahay inuusan saa ahayn ilaahayba og inuu sidaa yaadhi oo waxaan waxba ka tirin ilah markaad gelinaysaa yani shay aadan samaynin baadida waan sameeyey ilahay baana u waan sameeyey idan ilahay maxaad markhaati gelisay ben ilahay cagsa maa qulta buu ogyahay oo inaadan samaynin buu ogyahay idan tii baa laga hadlaya inaad ka fiirsato laa yaquulu shayin shay uusan u dhihin laa yaclamu uusan ogeyn allahu ilaahay baa yaclamu og <clears throat> xadaana cali bn cabdilahi almadini abulxasan qaala xadaana sufyaan ibnu cuyayna ibn abi cimraan alhilaali qaala lannu cali madiina haaliban wuxuu daba taagan wax ka wariyo waa sufyaan ibnu cuyayna qaala wuxuu ibnu cuyayna qaala camrun ibnu cuyayna camr hadduu ku yihahdo waa camr bnu dinaar sheekhiisi khaaska w camr bnu dinaar almaki ahbat الnaasi fii camr waa sufyaan wey ayib can ibni cabaasin qaal laa yaquulanna bu ibn cabaas axadukum midkiiusan dhihin odhanin lishayin shay laa yaclamhu uusan asagu ogeyn allaahu yaclamhu ilaahay baa og taa sheekh dhibmal haddaad tiraado waxaananu aan garan waaye aan garanaynin ilaahay baa ogan dhawaaba aadaabba marka rasuulku saxaabada su-aal weydiiye waxay odhan jireen allah wa aclam ilaahay baa ku cilmina waa loo baahan yahay laakiin qaybta dambaa laga rabaa qaybtna baad kaa diidaysa manaa asaga macnaha lama diidano macnaha lagu waa maxay wallaahu yaclamu hayra dalik shaydan ogeyn agugu waxaad leedahay ilaahay baa og wallahu yaclamu hayra ilahina wuxuu og yahay wixii aad markhaati gelisay tir ilahay wuu og yahay waxaan ka indhow kaa og yahay idan waxay og tahay waxaad adigu sheegtay fii qaraarati nafsika waxaad og tahay inuusan jirin waxaan ku uri cishaha ma soo tukatay ha waxaa tiri waan soo tukaday xagga namada soo tukan maaa kuri waa tiri wallahi ilaahda u waan soo tukaday idan marka adigu waxaad og tahay inaadan soo tukanay oo waxaad ogan wey marka waxaad og inaadan soo tukanay waxaana sheegtay inaad soo tukatay ilahna way markhaati gelisa ilahna muxuu og yahay soo tukanin marka taasaa laga hadlaya ee ma aha wixaad garan weydo ilahay subxana wataala u bandhig tafriidka lama diidano waaba loo baahanya waa adaab iyo akhlaaq weeye rasuulku sal slam saxaabada bari jira waxaad garan weydo waxay leeyihin waxo dhan baa la ogolani waxaad garan weydo laa adri dheh xadiiku wuxuu ka hadlaayaa waxbaa lagu weydiye mana taqaani ilahay baa gadheh kaa baxa hawsha ayada ilahay baa kuu dambaysa waxaa tiraa laa adri dheh lann waxay leeyihiin ilahay aad ku gabanaysaa waxaad diidan tahay jahli inaad qirato inaad jahliga qirata diidan tahay waxay kaa tahay wareegeysi war sheekhow su-aashaan maka jawaab maxay tahay ilahay baa subxana wa lama rabee garan mahayo dheh laa adrii isdhiib wadna halkaasi ka wareegay waa macna aslafkiisu wey macna wanaagsan wey wallaahu ilaahina yaclamu ogyahay hayra daalika arrintaa midaan ahayn buu ogyahay idan maxaad samaysa dembiga meesha ka so bax maama fayucallim illaaha ilaahay wuxuu ninkii barhayaa oo ogeysiinhayaa maa laa yaclam wuxuusan rabbi ogeyn ilahay waxaad ogeysiinaysaa oo leedi og yahay inaan tukaday maalin aysan tukanina ilahay ma og soo tukan cusub og yahay inaan soo tukan ba subxana watacaala idan marka rabbi subxana wuxuusan ogeyn baallada wuu og yahay wuxuu ogaana waa qarinaysa fayucallim illaaha ilahay marka ruuxu uu baro ogeysiiyo maa laa yaclam rabbi wuxuusan ogeyn waa og khilaafa maa qulta fadaaka waxaa weeyaan midka asaga cinda allah ila agtiisa cadin waa been ilaahay weliga la makhaati geliye arrin wey haddee shay beena ah oo rabbi makhaati gelisa wey idan macnahaasu ibn cabbaas ka cararahay baabu qawsu qax buu baab yahay qawsu qusax waa jamcu qasaxa qansaroobaad waxaanu u naqaanay qansaroobaad ma la yaqaanaa cabsoocaw degaanya u sheegay awdaya ku sheegay aw <laughs> marxaba quzax waa min atakziix takziixuna asla waa taxsiinka waa quruxsanta baashu ayib waa quruxsan tahay midabana way leedahay wadooyinna way leedahay liman dhowr diilimaod wey saddex ilaa saddex diilimaod meelaas wey ayib xadaana xasan ibni cumar maxay tahay baa laga hadlayaa wey xadaana xasan ibni cumar ibni shaqiiq aljarmi ثiqaة aw saduq qala xadaثna cabdاlwarid bn saciid alimam iq can caliy bni zayd ibn judcaan waa nin daciifa ama daciif اlxafdi qala xadaثna yusuf ibn mihran yusuf ibn mahig almaki ثiqaة imam can ibni cabaasin qaal almajaratu wada cireedka wey majaradu habeenku markuu gudcorka yahay diinta caday cir ku taalla wey ee anagu ana jiray nin caasi hooyadii ku jiiday ma garanaysaan aye ragga magaalooyin ku dhasha waba garan maayaan malkama soo taagna raggu ilayskama soo taagna waba ka garan maayaan cirku markuu gudcurka yahaye xidigu aad u baxaan cirku uusan wax dooru lahayn cirka bartankiisa meel waxaa jira moodi inay iftiimayso cad oo ka duwan cadkiintiisa kale culamada wuxuu leeyahay sideeda u caddahay meesha waadana wuxuu leeyahay may xidigaha meesha ku badanoo xidiga yaryaroo fara badan ishu qabanaynin baa meesha ku badan ilaysku marka saas u cadya albihii meesha majarada wadacireed iyo wax loo jeeda maxaa lo odhan jira maxaa halka meesha caday cerka bartigiisa ku taalla wey majara la yidhahda tii baa laga hadlaya almajaratu majaradu baabun waa albaab oo min abwaabi asamaa waa albaab albaabada samahal ka mida wey samadu in albaaba leedahay la garaaco la furo oo malaa'igtu iyo ciddi rabbi fasaxada tagaan nabi maxamed oo kii tagay albaabaha garaacay laga furay albaabadooda daqiiq meel fadhiya ma ah asalkeedu daqiiq laga abuuray siduu qur-aanku caddeeyey samawaadka laakiin hadda waa shay adagoo muxkama wey wajacalna asamaa saqfan maxfuuda wahum can aayaatiha mucriduun ayb idan albaab albaabaha cirka ka weeye majarada wa amaa qawsu qusax amaa qansarubaadku soo ma aha ama deegaanto fa amaanun ammaan bay ka tahay min bacda qowmi nuux roobka soo daca si kastaba u weynaadeen hadduu baashaa leeyahay qansarubaadda ah yani ummadda lagu halaagi maayo waa ammaan bacda nabiy illaahi nuux wabacda arqi qowmi nuux yaa la helay buu leey ibn cabaas kansarwad waxay bilaabatay bacda uufaan markii lagu halaagay qowmu nuux duufaanka lagu halaagay kadib roobkii iman jiro o dhan base dadka isugu kala carar biyo kastoo soo baxo loo meeya in lagu halaagsanhayo baa rabbi subxana wa taala oga dhigay buu le cabaas ammaan weeye iyo nabadgeliyo liiqarab inaan lagu maanshoona biyo lagu haftamayn aan lagu halaagsanayn faammaanu nabadgelyo weeye iyo calaamad nabadgelyo weeye min alharaqi halaagsan ama maanshad biyo lagu baktiyo bacda qowmi nuuxin calayh salaatu wasalaam daciifu lisnaad laakin xasan isnaad way xadiku maxaa yeelay ariiq kaluu leeyahay ariiq kale ayuu leeyahay xadiidku can ibni cabaas cinda atabaraani fi lmucjam alkabiir kow toban kun afar boqol toddobaatan iyo sagaal raqamka ah tamaam araazi fi lfawaid kitaba kusoo saaray kun shan boqol soddon iyo lix soddon iyo sideed cafwan kow toban kun afar boqol toddobaatan iyo sagaal ibnu wahmna fi ljaamic buu ku keeni doonaa isaga ku keenay min xadiisi caliy wuuna iman doonaa axaadiis maqratay waa iman doontaa marka xadiiku waa sugan yahay ayib ibn cabaas marka cilmigan meeshuu ka keenay ma naqaan abaran fi ha meeluu ka keenay ma naqaan idan ibnu cabaas haddii la xataa wuxuu amin sakaar saabiciin bacdu ahli kitaab wuxuu ka wareeri yaala ma ogolan wuu xarimi jiray asaga ibnu cabaas wuu xarimi jiray taabiciintan wuxuu dhihi jiray ahlu kitaabka iyo yahuudiya nasaara shay kama kartaan kitaabka rabbigay iyo sunna nabi maxamed baa idinku filan weligay ma arag yahuudi iyo nasraani wax idin weydiinaye idinkuse wax weydiinaysa niman gaalama ma ogolaan jirin idan ammaanadaas ayaa keenaysa ibn cabbaas inuusa waxba ka warin ri'aal kitaab idan marka cilmiga waxaan leenahay waa cilmi ka qaatay rasuulka sala sala slam calayhi ama wej kale sugan uu ku ogaaday wey <clears throat> baab almajara idan majarada haddana u baab yahay ayadna maxay tahay qawsu qusax wuxuu yahay qaansaroobaad ama deegaan waa la ogaaday riwaadkana muxuu caashee caashe carabdheer riwaaya <laughs> war dhamaaday wey mid kalena yaa sheegay wadaadkana sheego sheekh maxaa tale magaca muxuu aha <laughs> maxaa tali sheegaan war dhamaaday wey soomaali waa la waraya waa adinku kaanfici doonaa ayib inta iyada aad ka maqasho hala fadhiin waa eh. taa waxay dhahen xidiga zuurada laga dhigay xidiga eh waxaasoo camalaya un waa khuraafaad mara khayr insha allah xadana alxumaydi cabdullah bn zubayr sheekh albukhaari alqurashi qaala xadana sufyaan waa sheekhii u horeeyey bukhaari markaad saxiix albukhaari xadiidka u horeeya ninkii ka warinaya wey xadiidka inama alacmaal binniyaat sheekhiisi wey ayib xadiidka u dambeeya inuu qurashiya u dambeeyaan filaya ah yani nin qurashiga ku bilaabay riwaadda shuyuukhdiisa qurashiga ku bilaabay sheekhu u dambeeye bukhaarina xadiiska u dambeeye warinaya inuu qurashi yaan filaya almuhim waa ka rabaa bukhaari wuxuu ku dhaqmahayaa qadimuu qurayshan walaa taqadamuuha quraysh ha hormariyo cilmiga amaanada diinta yaan laga hormarin intaa iyagu sa darteed alaimatu min quraysh annaga shaafici marka waxaan nii aimada intooda kale axmed xambal maalik abu xaniifa kulligood waa bakooda carab kale wey badna waaba iraniyiin iyo farisiyiin wey ayb sida abu xaniifa kale asalkiisa waa farisi carabi ma ah maalik ibn anas iyo axmedna nina waa asbuxi nina waa shiibaani waa carab kale shaafici keligii baa quraysh idan intiina kale shaafici usoo fayle iska daaya raggan isagaa qurayshi halkaasaan ka ayb xadaثna sufyaan ibn cuyayna can ibn abi xusayn cabdullahi bn cabdiرaxmaan ibn abi xusein baa loo yaqaana annawfali iqat imaam iyo waayruhu iyo ayrkiiba can abi ufayl saxaabiga ka warinaya abi ufayl wuxuu leeyahay sa'ala ibn lkawa ibn lkawaba wuxuu weydiiyey kawa waxaa loo tirinhayaa cabdulaahi ibn camr baa loo yaqaana magaciisa ibn nucmaan asaga awowgii mise aabihii buu ahaa yaa bahal dubaye loo yaqaana baxdin baa ka baxay baxrinkiibaa nin dhakhtaraayo carabta jaahiliga caan aha loodhan jira alxaar ibnu kilda ama kalda waxaa taraaba loodhan jiro dhakhtar ah baa loo geeyey ninkiibaa ka gubay boobtii baxrintiibuu gubay idan kawaa saasa lagu bixiyey kii aabbihii la gubay ama awogii la gubay weeye oo dab la daawey marka ibnukawa ba caan ku yalaga magaciisa cabdullaahi ibnu camr ibnu nucmaan ba la nin khaariju ah markii hore ninkan ibnukawa khaariji buu ah xaruuri waagid ninbuu toobad keenay cali buu marka la socon jiray isagoo marka khaarijnimada ka tooba keenay wamaca daalika haddana xoogii baa ku harsaa waxaad moogtay in kusoo dhex jirtay baqaayaad baad ka jirhaya marka cali buu dhibi jiray oo su'aala badanoo tacamudi weydiin jiray waxa maxay tahay qaanfarabaad maxay tahay ayb meeshan cad cirku maxay tahay wax kastuu weydiin jiray waa dhibi jiray idan cilmi badan baa marka laga faaday suaalihii tacamudka ahaa oo weydiin jiray cali wax badan baa laga faa'iday <clears throat> caliyan buu weydiiyey ibn abi aalib can ilmajarati buu weydiiyey qaala cali wuxuu yidhi huwa majaruhu sharaju samaai samada dixeedu wey biyo marankeedu wey yani laabtu markay weyn tahay meel la gala la yahdo waa meel dhirtu ka baxdo geelu ku mayracdo wax ka baxaan meella waa dixda biyo ay maraan ee waddada ah ee bartanka ah almuhim waa bartanka waadiga ama toga wax daraabada marka wuxuu yidhi cirka bartankiisa meeshu biyu ka soo burqadaan wey marka ilahay qoom buu ku halaagahay meeshay biyuu ka yimaadaan xataa qolihii qoomu nuux wixii lagu halaagay wa qiila yaa samaau maxaa aayadiisa qorta amarkii la bixinayaan rabaa maya taas waa celintii amar suma jirin qur-aanka in cirka biyo soo daalay mise celin bay ahay horta mise suuratulqamar bay ku jirta suuratulqamarkaan rabaa soo daayaan rabaa wafajarna muxuu ahaa cuyuunin faysa qalmahu calaa amrin qad qudir marka hawshaa dhacaysa weri cirki meesha laga amray biyuhu ka yimaadeen wey meesha cadciga inagu aan dhahan caasila hooyadu ku jiiday ayib halkaasfataaasaan doonaya aayaddaasaan raadinaya marka wuxuu yidhi cali huwa waxaa weeye sharajka asalkiisu waa keliga ama kanaalka ay biyuhu qaadaan markaad beer leedahay meeshaad soo jeexaysa ee fardaanta ah ama faraqa ah ay biyuhu soo qaadaan meelaha miyiga beeraha reemiyigo kale ee biyuhu keenaan balyada idan marka wuxuu yidhi waa gacankii ama kanaalkii cirku biyaha uu ka soo den jira huwa sharaju samaa waa samada biyaheeda wey ama waa dixdeedii ama waa gacankeedii ama waa kanaalkii biyaha ee cirka u wa minhaa majarada xaggeedana futixat isamaau samada laga furay bimaa'in biyo munhamirin sumhaya cirka maagii la amray nabi nuux loo amray qomsi lagu halaago meeshaasa laga furay ayib cali marka saasuu ku jawab asna waa saxiix isnaad xadaثana caarim maxamed fadl saduusi qaal xadaثana abu cawaana addaxaaq bn makhlad can abi bashr abi bashr waa jacfar ibn iyaas jacfar ibn iyaas ibn abi waxshiyata min ahbat الnaasi fii saciid ibn jubayr nin kale waxaa jira asna bashr la yihahdo abu bashr la yihahdo la bayaan ibn bashr alkufi oo asna sheekha abi cawaana lakin hadda ninka meesha ku jiraay waa jacfar ibn iyaas iyaas ibn abi waxshiya waa nin fiqo imaama can saciid ibn jubayr can cabaasin alqawsu ibn cabaas wuxuu leeyahy alqawsu qaanso roobaadku amaanu liahli اlardi dhulka dadka jooga amaan u tahay amaan waxay u tahay iyo nabadgelyo liahli اlardi dadka dhulka jooga cirkay amaan oga tahay min algaraqi maansood iyo biyaha lagu haftamo lagu baktiyo bayna amaan oga tahay wاlmajaratu wadada cirka ku taallana baabu الsamaa waa samada albaabkeedii alladii weliba albaabkaasoo tanshaqu minhu ay ka dilaaci doonto marka iyaamo la gaaray bunka la afuufay cirku daldallaaci doon ida samaan fatarat aad maqasheen meeshay ka bilaaban doonta weyo idan meeshay ka dillaaci doonto halkaa weyo idan biyaha ka butaaci doona iyo maalinka iyaama halkaasa ka dallaaci doontaa intaaba saxada laga haya waana ka suganta <clears throat> baabu man kariha an yuqaala allahuma ajcalnii fii mustaqari raxmatika baabu man kariha ninkii koorsaday buu baab yahay an yuqaala in la yidhaahdo allaahuma jcalnii ilaahu iyeel o igeli fii mustaqari raxmatika naxariistaada meeshay ku sugan tahay ilah dhexmadiisa ducadaas inaan la ogolayn bu buhaari ka hadlaya iyo ciddii diidayba xadaana muusa ibn ismaaciil atabudaki qaala xadaana abuاlxaari alkirmani fadlulahi aljilaani wuxuu leey waa iqa ninkaas abuxaari alkirmani xaafid ibn xajarna wuxuu leey waa maqbuul qaala sheekh wuxuu taagawaya inuu ninku iqa yahay qaala samictu rajulan baan maqlay buu ninkaas oo qaala ku yili abi rajaa nin baan maqlay la hadlayo oo weydiinaya oo aburaja la hadlaayo aburajaana milxaan ibn cimraan baa loo yaqaan alcutaaridi waa iqa muqadar imaam imaam axmed xilligiisa buu islaamay lakin nabiga lama soo kulmin nabi maxamed buu nool ku soo weliba waa islaamay laakiin asagoo nabiga aan la kulmin ayuu nabigu geeray salawatulh waslamu alayh nin caalima ummadda qur'anka bara wey ninka aburaja ah aqra'u calayka asalaam nin baa u yimid aburaja wuxuuna ku yidhi waa ku salaamhaya aqra'u calayka asalaam salaam baan kugu akhraya bimacna waa ku salaamhaya wa as'al rabbina waxaan weydiisan an yajmac inuu kulmiyo baynii aniga iyo wa baynaka adiga fii mustaqari raxmatihi naxariisa meesha ku suganta wuxuu ilaahay waxaan ka baryahayaa salaan kadib aniga iyo adiga inuu nagu kulmiyo ilaahay naxariistiisa meeshay ku suganta idan macno khaldan wey ilahay naxariistiisu waxay ku sugan tahay fii daatihi wa fii nafsihi lanna naxariistu waa sifu min sifaat illah arama waa sifu rabbi leeyahay subxana wa tacala alraxmaan araxiim amaa jannadu waa makhluuq min makhluuqaat illah subxana wa tacaala sida ay jahanamo iyo naartaba u yihiin wuxuu rabbi abuura subxana wa taala idinkuwaad makhluuqaad u tihiin idan jannadu naxariista ilahay meehe waa khalqigiisa hal ka rabbi ummadda ugu naxariisto meel lagu raxaysto ummadda lagu naxariisto wey idan waa min aahaar raxmat illaahi roobka suu u yahay wax ka dhashay naxariista rabbiga subxana wa tacaala kana yimaada jannadooda waxay ka dhalatay ilahi naxariis subxana wa tacaala ee ma aha naxariistu meeshay ku sugan tahay waxaa weeyaan waa ilaahay daatadii naftiisa wey ayib macnahaas marka taabicigu diidan yahay yani fiqigaas waa la yaabaysaa taabiciinta qaala wuxuu yidhi marka taabicigii wahal yastaiicu axadun dalika wahal yastaطiic ma awooda axadun ruux daalig arrinta ma awooda inay laba ruux ku kulmaan ilaahay naxariistiisu meeshay ku sugan tahay ku kulmaan ma awoodna anagu anagu ma awoodna reer ma awoodin hawshaa u bixin idan ninkii baa soo celiye wuxuu yihi famaa mustaqaru raxmatihi naxariista rabbiga meeshay ku suganta maxay tahay su-aasha waxaa weli wata abu raja raja weli wata qaala wuxuu yidhi aljannatu way meeshan sheegahay meeshaan le rabbi aan ugu kulmiyo oo naxariista rabbigaybaa ku sugan aan leeahay waa jannada qaala abu raja wuxuu lam tusib maadaan asiibin maadan helin waad gubtay qaala wuxuu ihi marka ninkii abu raja wxuu weydiinayey famaa mustaqaru raxmati naxariista rabbiga meeshay ku sugantaha maxay tahay qaala wuxuu yihi rabbi alcaalamiin caalamiinta rabbigood ayay naxariista ku sugantahay cilmiga iyo qudrada iyo awoodda iyo iijaadka yaa iskale iyo amarka rabbi subxana wa tacaala naxariistuna waa sida rabbi leeyahay ummadda waa naxariisto ninkuu doona wax ka siiyo adduunkana in yar laga keenay hal juz sagaashan iyo sagaal waxay u jannada lagu leeyahay idan markii waxaad kala qaadaysaa buu sifa rabbi leeyahay iyo mawsuufkii waasifatu taabicatun fi marka la yihahdo hebel waa geesi sifa geesinimo la yihahdo oo bannaan u taagan miyay jirtaa maya laakiin aday kugu tilmaaman tahay ayib laakiin geesinimadkaayo waxaa ka dhalan aafaar fara badan tagaad iska dhiciso ciidanaad burburiso galaad la halganto meelo badan oo marto cawacday yani shajaaca iyo aafaar bay leedahay laakiin sifada jeesnimadeeda waxay kugu jira wey kaa waxaana ka soo bixi karta ka dhalan kara aafaar iyo mila leeda oo muuqanaya sidoo kale walilahi almasal lacla subxana wa sidoo kale alraxma waasiha misbaatihi ilaahina subxaana wa ku tacalluqda sifadaa laakiin midaa ka dhasho ilaahay addoommuhu ugu naxariistaa ninku doon qayb badan ka siiyaa ninku doon ku yareeyaa idan naxariisa rabbiga meeshay ku sugan tahay waa maxay waa fii daati wa fii nafsi macnahaasuu saxayaa taabici waana macno muhim in la saxo baahan waxaa kaloo sidaa yidhi ninka loo yaqaana abalbukhtari daarami fii kitaabkii naqdigiisa wuxuu leeyahy xadaana moxamed bn kasiir alcabdi xadaana sufyaan athawri can zayd bni jubayr samictu abalbukhtari laa yaquulanna axadukum allaahuma adkhilnii mustaqir raxmatika faina mustaqir raxmatii nafsuhu taabcaas wuxuu yidhi ilaahay naxariistiisu meeshay ku sugan tahay waa naftiisa waana saad saxiixa jiddan saad u jadaan sanadku waa garateen maxamed kasiir alcabdi toban jeer baa soo martay ka badan sufyaan athawri zayd ibnu jubeer taabiciin ninka loo yaqaano abulbukhtina asnawlkiisa leedaa hadhihina ilaahay igeli mustaqar raxmatka waxaa way taa macnaheedu ilahay adiga idhexgeli oo ana intaada qaada ah, ilahan dhex gala de macna khaldan wey dad badan waxaa arkaysa ku ducaysanaad arkaysaa badan arrinta ayada ah baab laa tusubu dahra wuxuu baab yahay yaan la caayin xilliga addahr iyo azamaan waa isku mid zamanka iyo xilliga yaan la caayin maxaa loo caayin waa dhaqanay marka ay carabtu lahayeen jaahiliga ay yaqaaniin oo wixii dhib ah waxay u tiyin jireen xilliga zamanka saalkii baa saa noo galay habeenkii baana kharibay maalinkii baana dilay kan wax sameeyey ilaa xataa waagi dambaa shucarada muslimiinta qaybo ka mida ah carabkoodu baaqi ku noqday inay isticmaalaan lafdiga magacaas ayagoo garanaya inaysan saxnayn bay isticmaali jireen laa tasubu ha caayeen adahra zamanka iyo xilligan la caay ismaaciil ibn abi uweysin qaala xadaanii maalik ibn anas xadiikuna muwaaisu ku jira can abi zinaad cabdlah bn dakwan can acraj cabdiraxmaan bn hurmus can abi hurayrata ana rasul lahi qaal laa yaquulanna axadukum midkiiuusan odhanin yaa khaybata dahri zamanka hoogiisiyo yani zamankana hoojiyey asagaana khasaariyey dhaateen baayo wuxuu ka yimid zamanka yaan odhan wey yani dhibkii aan loo firinay masaaibta loo tirinay zamankee ilahay baa waxan maamulaya ayb laa khaybata dahri yaan la odhanay faina allaha subxaanaه wa huwa dahru yani huwa khaaliq dahr ilahay baa zamanka abuuray asagaa maamulaya ayb habeenku waxaa wareejinaya ilahay baa iska yukawiru leyla cala الnahaar wayukawir nahaara cala leyl yuuliju leyla fi الnahaar wayuliju nahaara fi اleyl ilahay baa hawshan wata ilahay baa iskale alaa lahu اlkhalqu wاlأmr waxaanoo dhan rabbi baa iskale marka ilaaha loo tiray wey wixii awooda mooyee zamankan iyo maalmahan iyo habeenahan faraha laga qaad yala noqon wey sidii waqaaluu maa hiya ilaa xayaatuna dunya namuutu wanaxya wamaa yuhlikuna ila dahr kufaarqoys maxay dhahdeen natarabas bihi rayb almanuun yani wixii god ama geeri ah zamankaa weliisa la sugaynaa idan zamankii waxba loo tirin waa makhluuq maalmuhu waa makhluuq tirsan ilahay baa maamulay waan loo tirin bale ayib xadaثna mxamed بn cubaydالlah alimam الثiq qaala xadaثna xaakim ismaaciil almadani صaxiix اkitaab ila anahu صadiiq yahim can abi bakr ibn yaxya alansaari اlmadani mastuur can abihi oo yaxya bn nadr alansaari iqaة اimam can abi hurayrata can الnabiyi qaal laa yaquulanna axadukum ama laa yaqul axadakum midkiisan odhanaynan dhihin yaa khaybata dahri yaa khudlana dahri zamanka hooggiisiiyow ama ayaan darriisiiyow yaan la odhanin wey yani markay musiibo ku dhacdo ama geero ku timaado wuxuu odhanaya yaa khaybata dahr ayib meeshuu ka odhan lahaa ina lilahi wa ina raajicuun qaala allahu caza wajal wuxuu yidhi ana dahru yani ana khaaliqu dahr wa mudabiru dahr weeyaan ursilu leyla habeenkan diraa sii daaya iyo wanahaara maalinkaba faidaa shitu markaan doonana qabadtuma waan qabanba ilahay hadda maamul waa kuu socda maalin baa geli habeen baa geli nidaam socda wey ilahay baa fasaxay waa socta laakiin markay saacaddu dhammaato waa la qaadahaya hawsha way joogsan qoraxdu way istaagi ilan habeen iyo maali waxay ku xihan yihiin qoraxdan biciddiidaysoo biciddiiday ku xihan yihiin waa la joojin adduunko dhan baa la boodi waa lagu kula tagahaya meel kale la tegi waa lakala bixi markaa iyada ah idan anaa fasaxay idan wixii anuu anfasaxay ee socday ee makhluuqaha ayaan loo tirin hawlahe khaaliqii abuuraha loo tiriyo <clears throat> walaa yaquulanna lilcinabi e, e, cinabka yaan laguyuusan ku dhirraxa muslimka alkarma alkarma kii wanaagsanaa dadkii kii deeqda lahaa idan carab waxay u ammaani jireen cinabka khamrada laga miira cinabka khamraday jeclaayeen idan cinabku wuxuu ammaanta ku yeeshay likownihi yucsar min alkhamr idan marka shaygii rabbi caayey ee rijsiga rabbi ku sheegay ee bakda iyo xasidii balaayi keenta rabbi yiri subxaan ee la xarimay in la ammaano si aan toos ahayn ama si toosa ah lama ogolo idan marka alkarn iyo gobnimadu cinabka wuxuu ka keenayaa khamraa ka timaada wey ida dhaqanka xun carabi taqaana ama gaalo yaqaaneen ba loo diidan yahay ka fogaada w muslimiintu ilahi subxana watacala wuxuu diiday xayawaanaadka inay shabahaan ama matalaan waxaa laga foogay gaaladan ad u ekaato dhan kastaba dhaqan ahaan hadal ahaan dhan kasta ba diiday waxaa rabaa inaad noqoto umma mustaqila muslima ilahay ku xiran meesha hadda la doonaya in ummadda la baabiiyo la qaybiyo ayb weliga ma noqosheen qaxooti soomaaliyeed baa la qaada waxaa lageyn waddamaha carbeed khaliijka la ma noqosheen maxaa loo dooni go-aan ka soo baxay wey jimcida qurmaha ka dhexaysa bay soo saareen go-aan ay soo saareen wuxuu ahaa ay yidhaahdeen muslimiinta gaxaay waa in la geeyo meel aan waddan islaam ahayn say bulshada weyna gaalo u dhex u milmaan oo u baaba'aan oo hadhow ay soo laabtaan kulli iyagoo ciyaal yooyo ah wax la garan waa ciyaal maclamada ay soo laabtaan ama dhago daran yihiin haddii laakiin ninka isagoo muslima baaba'ay muslimiin kaloo wanaagsan loo geeyo dhaqankiisa waa haysanaya diintu bal aqaafa islaamiya carabiyu qaadanaya idan khayr badan bu buuda asagoo fiicanoo kii ka fiican bu soo dhaaba lama rabo warka isaga dowlada sakarada qaraan laga soo ururiyey baa muslimiinta iyo lagu bilaa caalamka islaamiga ka xoola badan oo duuli kara waxaa kugu dayla waadla somaaligu qaxeena galeen yaman xoog bay ku galeen lama ogolayn xoog bay ku qabsadeen bari xaggaasi waqooyiga ka soo xoog bay ku galeen dadkii xuseynta khaliiska jooga dhammaanteed soo jabeen bay soomaalidu soo qaxay oo muslimiintii mid bay waxay u keeneen nolol aysan weliga soo marin wax kastoo diyaar baa loo keenay yuan way xanaaqeen waxay dhahan haddaan lanaga qaban nimankan carbeed ee khaliis ka soo yaacahaya timirta iyo khamiisyaha iyo dharka barfun ba loo qaban jiray dadkii xagaa u qaxay baash bilowga ahay haddaan la qaban dhiga ma ka tegina caalam soo dhan ka baxayna waadi waa la celi waa la qabtay dib noqo la kuweydiye sacuudiya meesha ku noqda waa loo diiday ninka soomaaliya goobjooga ah ee tarjumaanka u ahaa hay-aadkii muxsiniinta ee muslimiinta baa indhaha saaray isna ku arkay arrintan iga sheekey maha wax eh, dheldheel ah kolonyadaa ka timaanaysa shaam midda ka imanaysa khaliijka waxoo dhan baa iman jiray markaasuu muslimiinta waxay dhan show jannada idin qaxay yoon waxay tiri haddaan laba eh, afartan iyo siddeed saac aysan kaga bixin hay-aadkan islaamiga kaga bixin qaxootiga caalam soo dhan baan ka guurana iska wadaa baan ka guurana hal haba guurinayo eenay bes waadiba la celiyo marka waa nin loo tashadaa tahay marka adiguna gurigaa wareegiso oo hebel ba waxga qale ku hay hadda jaxiim waadama u bixiyaan miya mise magac iga war laytadow aljaxiimku meelo lahayd bay mise soomaalida bixisa soomaalida magac bixiyaane ya aljaxiim ayuba bixiyaan u malayn faina alkarma debku eh, ama wanaag eh, waxaa alrajul muslim ruuxa muslimkaa karmle ama karmia ninkaasa wanaagsan ninka allo rumeeye rasuulka raacaya ayaa deb ah khamre iyo cinab deb ma aha ka daawa magacaasilina magac cidila kala siiyo ayb idan almuhim hawsha laga waantamo baabu laa yajid rajulu ilaa akhiihi cafan laa yuxid rajulu ilaa akhiihi nadara idaa wallaa laa yuxid yuusan ku taagin ku mude arajulu ninku ilaa akhiihi walaalkii annadara isha ama eegmada ama daymada idaa wallaa markuu islaabo ama ismajiro ruux walaalkaa kaa dhaqaqay hasii fiirin indhaha ku mude aduu indhaha taagahayo kusoo fiirin karaa mog sheekh maxaa dhaco ku dhihi karaa marka lama rabo waxbay indhaha ku taagin way akhlaaqu dhan baa lagu barhaya xadaanaa bisr bn muxamed محamed almarwزي qala akhbarna cabdالlah بn mubaarak qala xadaثna xamaad بn zayd بn dirham albصri can layt بn abi sulaym ana ضaciif in badan baynu soo maray wa اkhtalطa xadiiثuhu falam yumayز faturika xadiiثu can mujaahid بn jabr qaala wuxuu uri yukrahu waxaa la necab yahay an yuxida inuu ku taago alrajulu ninku ilى akhiihi walaalkii annadara eegmada inaad walaalka indhaha ku taagto yuusan asixin afarku laakiin min xayu almacnaa ama usluub ahaan iyo ansax waa akhlaaq wanaagsan wey ruux inaad sii fiirinayso laba mid baad dili asaga xoogey baa dili wuxuu u guuraysaa u socoto iyo labiskaada kadibna uu sii qolloocay dhib baa ka dhici meesha ayada inuu kusana halis weeye ayib saani wuxuu u qaadan karaa inaad waxaa dhibsatay asku aragta isagii wuu soo noqon kara le maxaa dhibsatay maxaa jira yani dhaqan marka fiican ma waa in iska ilaaliyo ayib marmar canaan ka dhigaysa mooye marmar eedno isha ruux lagu mudo oo lasaysari canaan ay noqotaa marad canaan ka dhigaysa mooye aw mase yutbicahu inuu raaciyo basarahu aragiisa idaa wallaa markuu ismajiiro aw yas'alahu ama u weydiiyo min ayna jita xageed ka timid wa ayna tadu xageed aadaysaa yani waa akhlaaqa laga fiican leeyihi xageed ka timid xageed u socotaa waa su-aal aan loo baahnayn asaaro waxaad gashay aan lagu darsanin bay leeyihi laakiin taas la odhan maayo ruux aad ku kalsoon tahay hebel weligii xaggee soctaa ima dhihin waa nin khariban wey ninbaa maka xanaqabe ninbaa wuxuu jecel inaad wax weydiiso oo wuxuu saaka ku bariyey wuxuu maanta mudanayay meeshuu baryahay o dhan ogaato ayib marka hala kala qaado ninkii hawl aadan sheekawadaad aydan lahayn hawlahaana dhibsanaya ka da wixii wanax dhaqiimayso qaraabada laatan iyo xigtadii xigalaadu doonayaan ogaatin waxay ku baryaan meeshay isu socdaan meeshay aadayaan iyo ag u socotaa seeda istijban adaya war boqol kun shiloo tagsi ku sharaac waaba hawl macquula meesha ku jirto wey ayib xageed ka timid madahula war waa jagatay meesha maxaa ka beenta yani talooyin baa keedin kara yani ruuxii marka aad ku kalsoon tahay waa weydiin kartaa ruux aad u aragtin oo dhibsanayana iska gaba leh daciif lisnaad fihi leyt ibn abi sulaym aniga mujaladka koobaad juska koobaad baa saa igu dhammaaday baab qowli rajuli lirajuli weylaka wuxuu baab yahay ruuxu inuu nin kale walaalka ku yeeha weylaka war magacii da wey weylaka qowli rajuli ninka odhaahdiisii baab yahay lirajul nin kale uu ku yidhaahdo weylaka war magacii da ayb ama warhooyoo kale dad baa isticmaale xadaana muusa ibn ismaaciil kabiirka abi salama qaala xadaana hamaam ibnu yaxya ibnu dinaar iqatun sarkii la ana fii xifdihi shay can qataada bn dacaamata asaduusi can anas ibni maalik ana nabiya ra'aa rajulan nabi maxamed wuxuu arkay nin baa arkayoo yasuuqu kaxaynaya badanatan neef geel ah badana waxaa loo isticmaala asal ahaan marka ay hadyi tahay hadyi tahay oo la doonaya in xaramka ilahay beytkiisa lagu soo gowraco riwaaya axmed waxay raacinaysaa ra'aa rajul yasuuqu badanatan waqad jahadahu almashyu nin halkaxaynayo ruquub ka dhigan oon saarayn xaggana daalay oo noogay oo naftu ay hayso socon la buu nabiga arkay asiga baa lafiisu socon la neefgeeda lagu wada marka wuxuu ahaa inuu cashar rukuubsado ku gaalo markuu beydka tagana gowraco yani lama raba inaad dhigto iska qaad faqaama wuxuu ihi irkabhaa waraasha fuule gaadiid ka dhigo faqaala wuxuu ihi saxaabiga ina hanaami maxamed hashu badanatu waa hadyi wey inay moos geela tahay nabigu waa arkaa wuxuu leeya waa hadyi waaa dhaqan ee qurashlaydo geelay soo kaxeeyaan ama xoolaha hadiga ah maysan isticmaali jirin maysan dheebsan jirin sida xaamiyada iyo wasiilada iyo saa'ibada oo kale oo dhaqmi jiray dhaqani lahaayeen weye maa jacalna min baxiiratin walaa saa'ibatin walaa wasiila walaa xaam nabig marka xuu waa hadyi aan kaxaynay faqaala wuxuu ihi irkabha warwarka joojiya hasha gaadinsa oo fuul qaala wuxuu wadaa labaad qaba sooma jeedin inaha badana qaala wuxuu mar saddexaad ir ka bahaa qaala fainaha badana marka dambe hadde waa in la canaanto irkabha weyla kaala markaa dambe waa canaanta saddex gorba wuu sheegay ayib irkabha war hasha fuul baa l gaari ka dhigo weylaka magaciiba magaciiba wey ama warhooga hasha fuul wey bukhaari xadidka soo saaray bu hada sanad nafsihi fi saxiix idan marka mararka qaarkood weylaka in canan ahaan loo isticmaali karo baa laga qaadanaya oosan dhib lahayn markaad canan oga jeeto xadaana ibraahim mundir alxisaami qaala xadaana abu calqama cabdاlahi bn mxamed bn abi cabdlah ibn abi farwa iqat imaam xadaani miswar ibn rifaacat alxuradi maqbuul wey lakin ibn xibaan iyo cijla fi bay ku sheegaan qaala samictu ibna cabaasin warajulu yas'alhu waxaan maqlay bu ibna cabaaso nin uu su'aal weydiinayo ibna cabaas baan maqlay oo su'aal la weydiinay faqaala ninku wuxuu yidhi inii akaltu khubzan walama inii anugu akaltu waxaan cunay khubzan kibis iyo walama hilib baan soo cunay ee ma weysiistaa wey ma weysiistaa faqaala wuxuu yidhi wayxaka war magacii jir wey bukhaari wuxuu hadda u jeedaa wayxaka markanoo kale weylaka la macno tahay aniga ima qoray idinkaa iga saxan ana waxaa ii qoran uun inii akaltu laxman wakhubsan faqaala wayxaka idan meesha wa waxaa ku jira canaan ka weysaysan mayso ibn cabaas ku yidhi markaasu ka weysaystaa soo celaya marka markaa dambaa la kulley wayxaka marka magaci jir canaan bay meesha ugu jirtaa wayxaka asal ahaan waxay noqotaa magaci jir laakiin hadda qura baqaar waxaa weeyaan maadaama saa'ilku uu dhowrku saasha soo celiyey ibn cabaasna hawsha uu dhursaday wayxaka fi huna bimacnaa weylaka magaciiba atatawadu ma ka weysaysan min aayibaati shayga xalaasha ah warma kibis iyo hilib baad ka weysaysan shay xalaal ah idaan marka waxaa laga yaabaa in hilbihii nabigu u yaan laga weysaysanin oo loda iyo ariga iyo digaaga iyo kalluunka wixii lamid hilbo dhan laga weysan maayo kibisna warkay badaa laakiin jeela xadiid goonaa ku laga xadiid la goonaa ku timid marka saas baa taasuu ka dagaalamaya marka weylaka iyo wayxaka inkastoo labada macnaba ku timaado haddana in caanahaan loo isticmaalkaa laga qadanaya xadaana cali bn abdillah madini abxasan qaala xadaana sufyaan bn cuyayna qaala xadaanii abu zubayr muxamed bn muslim ibn tadrus almaki can jaabir bn cabdillah qaal kaana rasuul اlah rasuulka wuxuu ahaa yowma xunayni maalinka xunayn biljicraana meesha loo yaqaano joogay waa meel udhaxaysa daa'if iyo maka udhaxaysa ama jiciraana dhawashid ama jicraanadha labadaba waa ku bannaantay watibru dahabka isku dheganaa ama fida isku dheganaydna fii xujri bilaal bay saarayd tibrigu waa dahabka intaan weel la dhalaalin inan shilmaad laga dhigin inan lacag laga dhigin la garaacin ee la darbimin waa sidiisii sidii dadka looga soo bixiyey ama dadqalimeedka looga soo bixiyey iskugu dhegan yaha looxan sidoo looxan wa tibru dahabkii ee cayrinka ahna fii xujri bilaal uu ku jiro bilaal aftiisu saaraa nabi markaa wuu qayrinaya wahuwa yaqsim isagoo dahabka qaybinaya ummaddu qaybinaya wuxuu yaqaanaantii fajaa'ahu rasuulku waxaa u yimid rajul nin baa u yimid zulkhuwaysara atamiimi ninka loo yaqaana wey ee asalkoodii ah faqaala wuxuu ninkii icdil nabi maxamed cadaad garsoor garsoorku waa kugu yaryahay garsoor buu nabig xukui sal slam bal riwaayad waxaa dhan yihii nabi maxamed rabbiga hadduu ku amro inaad cadli ku dhaqanto maa tacdil ilaahay hadduu ku amray inaad caadil noqoto maanta cabaaya xukumaada qaybinin itaqi lah ya maxamed wacdil buuri hadallo aad adag buu la yimid oo aad u qalasay fainaka awgu laa tacdilu ma cadli samaysid saacaddan caadil ma tihin ama asal ahaanba ma tihin laakiin ficil mudhaara asal ahaan ygelin waxaan leenahay qismidan maanta kumadan riwaayad kala caddaynaya faqaala wuxuu weylaka war magaciida faman yacdil yaa garsoori idaa lam acdil ana anu haddana caadil aan ahaynan garsoorin ruuxa bini aadama maanta aad ka sugaysan cadliga kuma bal nabiga saxaabigu ku yidhi weligii hesmaysa ilaa qiyaami saaca saa inuu ku garsooda axdi ku garsooda waxba ansaaray waa mar ansaar nabiga ay wada ee xuguda cadligaad ay haysataana anigu maanta ugu haysataan iyo waxaa idin siinayo aa ku dambeey marka war la ogyahay idan ninka wuxuu ku dhacay kufri wey gaalamo wey in nebi maxamed aa ku tiraahdo caadil ma tihid ama garsoor ma tihid waa kufri khuruuj min almilla wey kaafir bilahi alcadiim buu saacaddaa noqday waana gaaloobay laakiin maxaa loo dil waay qaala cumar cumar wuxuu yidhi dacnii cumar oo lagu yaqaana hawlahan oo kale xaag baaba sugtay oo dulquusa ishii dhahaya dacni cumar haddii la ururintu dacnigeed subayna gaal weela intu yidhi laga lexninkaan surka gooyi gaal iyo muslimba <clears throat> dacni iga leex nabi maxamedow yaa rasuul allah adribu aan garaace cunuqa hada almunaafiq munaafiqan cunuq e, e, qortaan gooyi ka lexa idan culamadu waxay leeyihiin almunaafiq haddii alla geliyo walaa fii cahdi asaxaabi wasalaf waa almunaafiq oo bimacnaa alkaafir nifaaq cadadeeda maaha waa nifaaqii caqadiga ahaa ee diinta lagaga baxay idan marka ila munaafiqa camaliga nifaaqa camaligaa dil ma keeno dil ma keeno nifaaqa bannaynaya in lagu dilood gaaloeyo waa nifaaqa ribadii gaalanaya waa see kufriga ah kaawo ee caqadiga ah idan marka xadiis riwaaya cinda axmed watabari baa caddaynaysa in ninkaa uu gaaloobay dilkiisuna dhiiggiisuna uu xalaal yahay laakiin nabigu wuxuu leeyahay inii laa nabi maxamed ma jira dacanii adribu cunaqaada almunaafiq markuu cumar yidhi nabig wuxuu yidhi jiri maysid laa eh, uriidu doona mahayo an yasmaca almushrikuuna inii aw anii uqtalu anii aqtulu asxaabi mushrikiintu dooni maayo inay maqlaan nebi maxamed asxaabtiisuu laynaya ayagu meerta waa inuu ku oo kaarka kaa gubi raba odhan mahayo ninkii gaaloobay dambi uu galay baa lagu qisaaso lagu dilay ama lagu oofiye odhan maaye <laughs> maxamedkaad leeyahan rasuul wey soo raggu usoo galay isaga laynaya ma dulkhuwaysinu dilay oo hebel buu dilay ballanka ilaahay in yar <laughs> wad xujuuraa kugu gala maragaabaa gal idan dacayd baysaa usii daynhayaan waa la gacarar dadka muslimiinta ah ama ilaahay gacantooda maamul geliyey ama dowladda noqonaya ama yani meel un mas-uulka saydaara ku weel ku yeelanaya ala doonaya sultaan yeelanaya in ay ka fiirsadaan arrimaha keeni kara in suura xujurba laga bixiyo oo muslimiintii iyo bulshooyinkii iyo caalamka laga horkeno intaad kari karto nin gaaloobay oo nabiga lafa gaaray oo dhiigkiisu banayo nabig wuxuu leeyahay inii laa uriidu an yasmaca almushrikuuna annii aqtula asxaabi dhowrka ku sheekaysanin in maxamed u laayo asxaabtiisa ma ninka jacalkiisii iyo muhaajiriin iyo ansaar iyo carabta islaamta iyo dadku yimid ka bilaabay xabadda meelo ku daa horjoog haddii ha orjin meelaha fadhi lagu dhihi idan kaar weyn boor door weyn meetay qaataan bay bumbuuna toban kalna way ku daraayeen iyo boqolaal kale marka waa in la iska ilaaliyo faqaala nabigu wuxuu yidhi ina haadaa kan ma aragti maca asxaabin lahu saaxibu u leeyahay laba qabo asal iyo saaxibu u leeyahay aw ama nabigu wuxuu yidhi fii asxaabin lahu aaib bu leeya dhaxdood yara'uuna way arin kan iyo saaxiibadii w man kan iyo saaxiibadii yaqra'uuna alqur'aana qur'aanka akhriya doonaan laa yujaawisu isagoon dhaafaynin taraaqiihim kalxamahooda halkaa u halkaan guri u maayo labadaa kalxamood u maayo qur'aanka lama laqee bimacna waxaa weeye qur'aanku waana la akhriyaa macanisana waa la buuxaa fahan iyo fiqi axkaam laga qaataa qur'aan marka alfaad engegana aysan fahmaynin oysan ku dhaqmaynin oo anfacaynin bay akrinayaan qur-aanka ay akhrihi doonaan oo dariirin doonaan oy ku tukan doonaan laakiin macnihiis iyo wuxuu xambaarsanaa ee diin iyo islaamad midna fahmi maayaan yamruquuna way ka baxahayaan yamruquuna way ka siibanayaan min adiini diintay ka siibanayaan kamaa yamruqu si oga siibto asahmu leebku min aramiyati wixii lagu dhuftay yani haddaad soo jilicsan leebka ku ku tusahaya haddaad waadha ku dhufatay oo adad ana xoog badanta dhan kale oga baxaaya dhan kaleo sare u leh idan leebku si oga baxo wixii lagu dhuftay ama salaada ugu tuso iyo diinta ugu tusaawaan diinta inteed gasho soo in leer dhex fadhiisato ina diina matiicun faawghiluu fiihi birifqin wuxuu diintu waa diin xoog badan oo adag wey idan tartiib ku gala adaa socon mayso wala yashaaba diina axadun ilaa halaba idan marka waxaa weyaan diinta ka baxayaan culama waxay ka qadxadhigeen inay khawaarijtu gaala yihiin wadan xidhan mehe laga qadan maayo waa nusuusul waciid sidaan u warinayna ka ifaadka nusuus ifaat uma qaala sufyaan wuxuu yidhi sufyaan eh, athawri miya muse ibnu cuyayna ibnu cuyayna qaala abu zubayr abu zubayr wuxuu yidhi samictuhu min jaabir wuxuu rabaa abu zubayr hadduu mudalis yahay ama hadduu wax irsaaliyada warka joojiy weeye eh, maxadiisanay anaa ka maqlay abu zubayr isagoo leh samictuhu min jaabir jaabir xadii ka maqlay qultu waxaan ku yidhi haddaan cali moodin ahay lisufyaan waxaan ku yidhi rwaahu xadiidka waxa weeye quratu mukhaalif cinda muslim bay rawaya ku jirtaa muslim iyo hayrkiiba riwaayatu qura fii muslim wa rawaahu xadiidka waxa weeye quratu can camr ibni dinaar almaki can jaabir caligaa wuxuu weeye xadiidku dariiqa uu leeyahayo soo ma aha quraa wariya oo camr ibni dinaar ka wariya can jaabir meesha hadda sufyaan ayaa ad ka warisay xadiidka can abi zubayr can jaabir warka waa bay la tahay qaala wuxuu uhi marka sufyaan xadiidka ama dariiqa laha ama walanye xadiiu jaabirin aniga wuxuu igu soo gaaray can ariiqi abi zubayr iswarkiibu caddaynaya laa axfadhu xadiika kama hayo min camrin aniga kama hayo camr bin dinaar wainamaa xadaana uu xadiika noo sheegay abu zubayr can idan mugta waxaad anuu hayaan kuu sheegay cali raadso meelaha kaga raadso ayib xadaana shahr ibnu bakaar halkaasaanu joognaa baabka ah ayib halkaa baan taagnaa maanta hada bilahi towfiiq